qofku asagoon ehel u ahayn hadduu bilaabo in uu fadwoodo ama uu tadriis galo masaa'ibka waaweynay ka mid tahay culimmadii horea muslimiintana ma tadriis u fadhiisan jirin mana fadwoo jirin ilaa ay ku bislaadaan gacmaha culimmadooda culimmadooduna ay markaas u idmaan inay duruus bilaabaan sida imaamu maalig oo kale ilaa toddobaatan culimmadeeda ka mid ah ay ii idmeen ma aanan bilaabin xadii inaan qof u sheego wakadalika ibnu casaakir iskale taariikhu dimashqa wuxuu yidhi markaan go'aansaday inaan xadiidka dadka u sheego ilaahay baa daalacanayay iguma xambaalin arrintaas madaxnimo jacayl iyo aad soo hormartid oo muuqatid laakiin waxaans idhi markaan arkay axaadiista aan warinayo oon aqaano macnaha faa'iidada ku jirta maxay tahay kutub haddaad inta ku qoqorto axaadiistaas aad warqada ka tagto markaasaan istiqaaraystay acyaantii shuyuuqdayda ugu caansaneed iyo ru'asadii culummada beledkana waa aan idan weyddiistay waa ku wareegay mid kastaa wuxuu dhihi jiray yidhi waman axaqu bi haada minka oo yaa kaaga xaqi maanta dadka nool xadiid inuu sheego yaa kaaga xaqli oo kaaga aqoon badan markaas fasharactu fii dalika markaasaan gudagalay oo bilaabay marka masaa'ibka khatartahay ka mid tahay qofka asagoon ehel u noqon inuu bilaabo masaa'ibka khatarta ayay ka mid tahay iqan oo fakul qaydka iskale oo sharxay ah, markuu hadalkaas ibnu casaakir soo raray oo wuxuu yidhi haada wuxuu yidhi haada huwa aladab an tasta'dina mashaayikhaka في اtadriisi waاtacliimi laa an tabda'a min nafsika marka ilaa uu markii dambe uguho yidhi sidaan waa edabti yidhi laakiin maanta dhammaan waa dayxatay yidhi dadkoo dhanna culumay noqdeen falaa adri man yasta'dinu haa qof walba ardaya waaba culummadiie yaa idan la weydiina marka qofu idan weydiiye maba yaqaan maxaa isagaaba ah caalimkii ugu horreeyey dadka arday walbaaba isagaaba ah caalimkii iyo muftigii ummadda markayuuba idan weydiinahoy atasaduru ah. hormarid qabla ta'ahuli ehel noqosho ka hor qofkiion ehel u noqon inuu horay soo fadhiisto oo fadwadii amase tadriiskii uu bilaabo ixda ka digtoonow atasadura hormarid qabla ta'ahuli ehel noqosho ka hor adoon ehel u noqon iska ilaali inaad soo hormarto huwa tasadurku aafatun waa musiibo aafadaasoo filcilmi cilmiga iyo walcamali camalka labadaba ahaatay cilmigana musiibay kaaga tah oo qofka marka uu soo hormaro cilmi dambe inuu barto uma badno isagaa shiikh noqoday isagiyaa shiikh ah markaa dib dambe inuu wax u barto uma badna kow musiibada koowaadoo ku dhacayda waxay tahay icjaabuhu binafsi fa yaraa nafsahu calama alaclaam naftiisaa cajab gelinayda naftiisu wuxuu arkayaa inta aqoontale kii u sarreeyey waa musiibo markaa kow ku dhacayda labo masaa'ilkii hadduu yidhaha waa akrinaa uusan una bislayn waxaa qoorta u gelaya masaa'il oo ceebtiisa bannaanka soo dhiga oo uusan awood u lahayn inuu ka fakado xagga camalkiina musiibay ku tahay aafatu way aafadaasoo filcilmi cilmiga dhexdiisa atay walcamali camalkana aafay uga tahay ama musiibo sababtoo ah waxaa ka dhalanaya altaqawul cala allaahi maa laa yaclam inuu ku been abuurto ilaahay oo diinka alle uu ka sheego wuxuusan oqoon u lahayn waxa weeye shiikhuu iska dhigay markii la weydiiyo marka inuu yidhahdo ma aqaan shayddaanku wuxuu waad qiimo dhacaydaa sumcadaada baaba'ayda si marka aadan u sumcad beelin waa inaad wax un sheegtaa waxun sheeg marka ilaahay buu ku been abuurana waana meesha ugu dambayda musiibo qofku ku dhaco waana dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn qofku diinta inuu ka sheego wuxuusan aqoon u lahayn alqowl cala allahi bilaa cilm oo ilaahay muxaramaadka markuu tiriyey xataa shirkigii markuu sheegay wuxuu ka sii dabamariye oo ka sii weynaaday alqowl cala allahi bilaa cilm in diinka alle laga hadlo lagana sheego waxaan aqoon loo lahayn qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxish maa dahara minha wamaa baطn wاlإثma wاlbaqya bغayri الxaq وan tushrikuu biاllaahi maa lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu cala اllahi maa la taclamuun ilaahay weyne subxaana wa tacala muxaramaadkii daahirka iyo kuwii baatinka ayuu tiriyey calaamatu ibnuاlqayim wuxuu yidhaahdaa aayaddaas dembi walba waxa ka weyn dembiga ka dambeey dembi walba oo marka koobaad waxaa lagu bilaabay inamaa xarama rabbi alfawaaxish maa dahara minha wmaa badan wاlima imiga waxa weeyaan waa dembiga addoonka iyo allah ka dhexeeya oo qof banu aadan xaqiis uusan ku tacalluqin taasaa kow sida qamre cabidi iyo wax la mid ah baqigiyaa ku xiga dadka islaameed oo la dilo la dhaco oo kaleeto waa ka sii wenya kii hore waxaa ku xiga waan tushriku biاllaahi maa lam yunazil bihi suldaana dhiiggii muslimka iyo xatooyadii xoolaha ummadda waxaa ka sii weyn shirkiga oo ilaahay cid kale la garab dhigo markaasa ilaah wuxuu ka sii dabamaray waan taquulu cala allahi maa la taclamuun inaad ilaahay ka sheegtaan waxaadnaan aqoon u lahayn dhammaan waa ka danan maxaa yeelay taasu waa sifo alla iska laha inaad sheegato waxaas waa xalaal waxaan alla xalaalayn waxaas waa xaaraam waxaan alla xarimin waa sifadii alla lahaayood sheegatay wey kaba sii tagtay shirkigii oo ka sii marka waa aad u khatara waana meesha ummada looga yimaado ummadaha baadiyoobaya ood arkaydo iyo firaqa iyo xisbiyada oo inxiraafaya dad oo waxa weeyaan tasadur qabla ta'ahulah ayaa la haray ummadahana halkaas balaayadu uga timaada ummadda muslimkaa xadiiska bukhaari iyo kayrkiis ay wariyeenna sidaasuu tusaa nabigeena suuban sala allahu caleh wasalam in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walaakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bikayri cilmi fadalluu waadalluu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slm ilahay cilmiga markuu qaadayo quluubta ka siima addoommada ee wuxuu ku qaadaa culummada ilaahay oofsana hal caalim markaan ilaahay soo reebin markaasaa dadku marnaba culummola'aan yeeli maayaan inay noolaadaan ru'asaa u diinay samaysanayaan ru'asa dad oo diinta la weydiiyo culummo la leeyaho magacii culummada le hugii iyo hubkii iyo lebiskii culummada sitaa markaasa oo jaahiliin ah eh, markaasaa masaa'ilka la weydiinaa ilaahay ka xishoomaya aadnigay baadiyeynayaan kama joogsanayaa markaasay jawaabayaan cilmi la'aan markaasay iyaguna lumayaan dadkana luminayaan alcalaama durduushi kitaabkiisa qiimaha badan alxawaadi wاlbidac oo wuxuu yidhi fatadabar haada alxadiid war qof walbowba xadiikaas fiiri bal xadiikaas qof walbow u fiirso fainahu yadullu calaa annahu laa yu'ta annaasu qadu min qibali culamaa'ihim wainamaa yu'towna annahu idaa maata culamaa'uhum aftaa man laysa bicaalimin fayu'ta annaasu min qibalihi bal xadiikaas fiiriya wuxuu leeyahay xadiiskan wuxuu tusaa ummadda looga imaama weligood xagga culummadooda weligood xagga culummada ummadda dalaal ugama yimaado fitnada iyo bidacda iyo shartu xagga culummada ugama timaado weligeed ma dhicin xagga culummada inaga timaado laakiin ummadda waxaa looga imaanaa culummadoodu markay dhintaan ah, waxaa fadwoonaya dad aan caalim ahayn qof aan caalim ahayn xaggiisa ummadda looga imaana qof aan caalim ahayn waa meeshuu ninkii shiikhii soomaaliga ahaa yidhi waxa weeyaan inta mid yidhi culumaana wareedi duul culuma wareeridaanna uu yidhi culuma wax ma wareerido culummadu waxbay toosiyaan laakiin kuwa annagu aan idinka idinku tirino caamada idinkuna annaga aad nagu tiridaan culummada ku tiridaan kuwaas waa yidhi kuwa idin qasayo kuwaasaad culummadii iyo caamadaad kala garala'di annaga idinka inoogu tirsiyihiin caamada inoogu jiraan idinkana culummada idinkugu jiraan waa kuwaas yidhi kuwa idin wareerinay kuwaas wey kuwa idin wareerinay marka wuxuu yidhi durduushi waqad sarafa cumaru haadalmacnaa tasriifan macnahaanu gedgediyey macnahaas aan sheegay oo ah weligeed ummadda loogama imaano masaa'ibka iyo fitantu ugama imaan xagga culummada ee wax aan culummo ahayna inta culummo laga dhigo oo isculummanimo sheegto wax la weydiiyo dadka fidneeya macnahaasa cumar rogrogay markaasaa cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi maa khaana amiinun qaddu walaakinahu u'tumina hayru amiinin fakhaan weligeed qof aaminu wax ma qiyaanin laakiin khaa'ina inta la aamino oo aan aamin ahayn wax qiyaanan qof aaminu weligiis wax ma qiyaanan laakiin qof aan aamin ahayna dadku aaminaya markaasuu khiyaana markaasuu khiyaana markaasuu durduushi wuxuu wanaxnu naquulu mabtadaca caalimun qadu walaakinahu istuftiya man laysa bicaalimin fadalla waadal annaguna waxaan idhi macnahaas annagoo ka ikhtibaasayna weligeed caalim bidca lama imaan weligeed qof caalimu bidca lama imaan laakiin qof aan caalim ahayn aan la weyddiiyey masaa'il markaasuu fadwooday markaasuu baadiyoobay ummaddana baadiyey marka ummadda waxa bidaca iyo fitanka iyo sharta ka dhex abuura waa qof aan cilmiga eel u ahayn inuu masaa'ilka ka jawaabaa yidhaah wuxuu yidhi kadalika facala rabiica shiiqii imaamu maalik rabiica ayaa wuxuu sidaasoo kale sameeyu imaamu maalik wuxuu yidhi maalinu iska booyuru shiiqeenni rabiica bukaa aad u daran markaasaa la yidhi a musiibatu nasalat bika ma musiiba kugu dhacday markaasuu yidhi laa walaakinahu istuftiya man laa cilma cindah waxa weeyaan maya aniga musiibo gaar iguma dhicin laakiin waxaan arkay iyadoo masale la weydiinayo qofaan cilmi lahayn marka musiibo ka daran ma jirto diinkaa musiibo ku timi mar hadday soo baxdo qofaan ehel u ahayn diinta in la weydiiyo ummadaas musiibo uma dhimana ah. ummadaas musiibo uma dhimana musiibo waa ku dhacday marka waa arrin aad u khatara waqad qiila waxaa la yidhi man tasadara qofkii soo hormara qabla awaanihi waqtigiisii ka hor faqad tasadaa wuxuu u banbaxay lihawaanihi ihaanadiisa ihaanadiisa iyo dulligiisa uu qofkaas u bambaxay waa xaqiiqo inuu ihaanoobayo ah, inuu ihaanoobayo waa xaqiiqo oo imaam zufar ibnu hudayl wuxuu yidhi man qacada qabla waqtihi dalla qofka fadhiista oo u fadhiista tadriiska iyo iftaha waqtigiisii ka hor waa dulloobaa qofkaas ah, xaafidu dahabi yasiir aclaam nubala ku sheegay juska sideedaad safxada afartanaad marka waa dulloobayaa waa qatar qofka marka waa inuu aad u fiirsado alcalaamatu sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi meelaha gobol waxaa dhici karta in dad oo markaas wax akriya aan laga helayn oo tusaale macnaha gobollada gobol amase wadamada gobol inaan laga helin qof oo masaa'ilkii dadkii u jawaabi kara qof ardayo waxaa jooga xoogaa yar akhri kara qofkaas marka ma iska aamusa meeshayna culuma ma joogto wuxuu yidhi qof warica hadduu yahay oo intuu yaqaana dadka u sheega intuusan aqoonna yidhaahdo culummadan idiin soo weydiinaya markay weydiiyaan culummada aan idiin soo weydiinaya oo u soo weydiiya kaas waa wanaajiye waxba ma hadlay laakiin inu isagu uu tawaliyo wuxuusan mas-uuliyadooda qaadi karin musiibadu waa midaas wey sibada midaas ah. alslu saabic wاlkhamsuun asalka konton iyo toddobeeya atanamuru is-shabeelayn bilcilmi cilmiga shabeel shabeel la iskaga dhigo ah, qofku inuu shabeel iska dhigo ama libaax cilmiga uu iskaga dhigo atanamuru is-shabeelayn bilcilmi cilmiga shabeel la iskaga dhigo musiibadaas waa inaad iska ilaalidaa isagaa fasiraya waxa uula jeedo waa qofku wuxuusan ahay inuu qofku wuxuusan ahayn inuu iska dhigo aqoon uusan lahaynna uu sheegto marka waa noocaas ixdar ka digtoonow maa yatasallaa waxa isku sabarsiiyaan bihi maaga almuflisuuna kuwa cayrta ka ah min alcilmi cilmiga kuwa cilmiga ayrta ka ah ee faqiirka ka ah waxa ay isku sabansabaan war waxaas iska ilaali ixdar ka digtoonow maa yatasallaa bihi almuflisuun waxaay isku sabansabaanoo naftooda ku sabarsiiyaan kuwa cayrta ka min alcilmi yuraajicu wuxuu soo muraajacayna soo baara mas'alatan hal mas'alo ow mas'alatayni laba mas'alo fa idaa kaana markuu ku sugnaado fii majlisin makaanu fadhi majliskoo fiihi uu ku sugan yahay man qof yushaaru ilayhi faraha lagu ishaaro dadka oo waxa weyaan caalimiintaad u meel yimaado mogtahay dadki waa istusa sheekh hebelaa jooga haddii madaxweyne yimaado dadki waa istusa sheekh hebel inta ah, maray marka yushaaru bilbanaana laha dadka faraha lagu ishaaro waa arday yar hal masalo ama laba masalo uu ad iskaga bislayna waa baara wax adilo ku soo aroortay inta aqwaal laga yidhi sida wujuuda oo istidlaalka cilalka la sheegay sida loo kala rajaxay aadu usoo bislayna waa laba masalo saddex masalo ama hal masalo markii uu yimaado meel oo nin caalim ah uu joogo man yushaaru ilay waasaad qof farta lagu fiiqo macnaha waa dadka aan caadi ahayn caalim ah uu masaladii masaladiiu kicina in laga hadlo inuu isi soo saaru rabaa masaladiiu kicina shey masaladaas horta war iga waran iyo waxbuu sii u kicina in laga hadlo shiiqii marka ma shiiq caalim kastuu yahay masalada inta ku soo aroortay ma wada dabdi karo mama xifdi karo laakiin qadar ku filan ayuu ka yaqaana soo maa markuu shiiku yidha saas iyo sidaas weeyo sidaas iyo saasaa u daliila uu leeya saas la yidhaahdana sow ma jiro se xadiis kaloo asna soo arooro hebel wariye sow tii <laughs> se hebel saasuu ka yidhi maxaa loogu jawaaba wuxuu soo daynaa waxaanoo la yaab leh muxuu ka rabaa dadkii meesha joogay inay mashriq iyo maqhrib la kala aadaan ar waar sheikh maanta hebel nin laydhaa ku soo baxay oo khatar ah war waa baxri caadiya waxa weyn culummadii waaweynaba ka sara maray markuu shiiku ha daliil sheegay tobanuuba keenay cilal uu wuxuuba keenay uusan shiikuba ogeyn intaasuu ka raba intaasuu ka raba laakiin waxaa igu yaa badnaa mutanamirkaas midkaas ishabeelaynaya cuthaymiin siduu tuu ku dhigay uu yidhi midkaas oo isshabeelaynayo shabeel shabeelka iska dhigaya haddii la yidhaahdo ceebtiisa saa loo daweyna macnaha saa loo kashifa w saa loo kashifa wax dhiban ma ahan wuu yidhi niqaashkaanu markuu dhammaado hal beyd loo soo qabanayo oo ashcaarta carbeeda markaas le bal beydkaas noo ecraab caalim soo baxaad ma tahay caalim bal halkan beyd hal beyd oo ashcaarha la iska soo qabaa ama maqaamaadka ama se waxa oo ashcaarta weliba aalahaye bal baydkaas noo iraab saa haba sheeg markuu taas ku fashilmaa laleeyaha yidhi nooguka kolley faraa'idkaad ku taqawstaye masale faraa'idka ka midaa ah leeyahay bal masale hebla qaydi saa lagu dhisaa saa haba <laughs> sheegi tabeecadiisa intaasaa ku filan <laughs> ummadda in laga qabtaan rabaa ummaddii wuxuu rabaa mashriq iyo maqrib inay u faafto waa caalib intaasuu ka raba soo ma jeedo marka labadaasaa <laughs> lagu tuura khalaas intaasaa ku filan ixda ka digtoonow maa yatasallaa bihi lmuflisuuna waxay isku safar siiyaan kuwa cayrta ka min alcilmi yuraajicu wuxuu soo muraajicinaa soo caqinaa mas'alatan hal masalo ow mas'alatayni faidaa kaana markuu ku sugnaado fii majlisin makaanu fadhi majliskoo fiihi uu ku sugan yahay man qof yushaaru ilayhi la ishaaro faraha lagu ishaaro ahaara waa kicina albaxa baarid fiihimaa labadii mas'alo la baaro labadii masalo in la baaro ayuu baxigaasu kicinaa muxuu kicinaa liyudhira inuu muujiyo daraaddeed cilmu cilmigiisa cilmigiisa inuu muujiyo ayuu u kicinaa wuxuu yidhi wa kan badanaa fii haadaa qofkaas waxa ku sugan oo min sawatin xumaan xumaanta ku suganoo badanaa aqaluha inta ugu yar an yaclamu waa ogaado ana naasa yaclamuna waa ogaanaya xaqiiqatu inta ugu yaro bale ku sugan oo iska daa riyaaga ku sugan iyo istususka iyo balaayooyinka khatartaa ku jira laakiin inta ugu yar waa fadeexooba dadka agtooda ku fadeexooba waa meesha ugu yar inta kale hadda ilahay agtiisaa ka weyn marka fadeexadiisana tii uu shiiku sheega ka mida waxa weeye qofkii shabeelaynayey masale yar marka beyd inta loo dhiibo meelu u dhiga waayo oo haddana loo dhiibo hal masalo fardi ah oo meelu u dhiga u waayo wuxuu yidhi shiiku bakar abu zayd waqad bayantu waan caddeeyey haadihi mas'aladan maca akhawaatin walaalo ayadoo la jiraan walaalaho laha masaladan u sugnaaday macnaha masaladan masaa'il kaleeto oo la mid ah ayadoo ay jiraan kitaabka la fii kitaabi tacaalum kitabka la tacaalum kitaabkaasaan ku sheegay kitaab asaga dhanba uga hadlo caalim iska dhigidda qofka caalim caalimka iska dhiga uu kitaabka dhanba uga hadlaa kitaab muhiima ah wey fii kitaabi tacaalum aan ku sheegay walxamdu lilah mahad dhammaantiis allu u sugnaaday rabbi alcaalamiin kitaabkaas waa dhammaystirna waana la daabacay waa kitaab mashhuuroo la yaqaan alslu haamin wاlkhamsuun asalka konton iyo sideedaya taxdiiru lkaaqad warqad xardhidh wey iska ilaali warqad inaad warqadaha xararto ah. taxbiirku waa xararta ah, kaaqadkuna waa warqadii warqada inaad xararto iska ilaali muxuu la jeedaa waxbaan alifaa tiradoo ehel u ahayn oon bislayn ah, marka taliif lama yidhaahdee waxaa la ihahdaa taxbiiru lkaaqad warqad xardhid wey warqadaad madmadoobeyd taliif lama yidhaah kitaabaan alifay uu leeyay isagoon meelna gaarin taxdiirulkaaqad warqad xardhidda iska ilaali warqad xardhid waxaa loola jeedaa waa ta'liif aadan ehel u ahayn intaasaa loola jeedaa marka lama dhihi karo kitaabad aliftay waxaa la dhihi karaa warqadaad madoobayd saasaa lagu leeyahy waa aad u badan haddeer hmm. mid warqaduu qoray dhowr risaalada dhowr warqadooda magaca waa qaldayn magaca ku qoran oo ugu baxshay ma sixi karo bal fiiri markaas haddana kitaab alifa foolxumadiisa fiiri magaca uu kitaabka u bixina ma sixi karo ecraab ahaan kaasaa magacu waa qaldanya kow marka waa markii la naqdina magaca laga bilaaba intaasaa ugu filan musiibo soo ma jeeda kamaa yakuunu siduu u sugnaanayo alxadaru in laga digtoonaado min ata'liifi ta'liif ta'liifka alqali ka maran min alibdaaci wanaajin fii maqaasidi ta'liifi ta'liifka ujeedooyinkiisa la wanaajiyo maqaasida athamaaniyati ee sideedda ah waladii ta'liif sida looga digtoonaanayo nihaayatuhu haayadiisa iyo meeshu ku dhammaana ay tahay taxbiirulkaaqadi warqad xardhidda falxadaraa digtooninka digtoonow min alishtiqaali inaad ku mashquusho bitasniifi wax saniifid qabla istikmaali adawaatihi tasniifka adawaaddiisii dhammaystirankeedii ka hor iyo waqti maali ahliyatika ehelnimadeeda kaamil noqoshadeedii ka hor iyo wanuduuji wa qabla nuduuji bislaashada ka hor calaa yadi ashyaaqika culummadaada gacantooda aad ku bislaaneen fa adiga tusajilu waxaad ku qora bihi tasniifka caaran ceeb wa tubdi waxaad ku muujina bihi tasniifka shanaaran ceeb kamaa yakuunu siduu u sugnaanayo alxadaru digtooni min ata'liifi ta'liif xaggiisa laga digtoonaado تأليiف alkhاalي ka maran min aلibdaaci wanaajin fيi maqaasidi تaliifi ta'liifka ujeedooyinkiisii la wanaajiyo maqaasidii aamaniyaieed ahaa waxaa la rabaa in laga digtoonaado ta'liif oo ka maran maqaasida sideedaahi wax loo alifo mid ka mida inaad wanaajido ibdaaca waa shayga inaad aad u wanaajido sideed ujeeddaa wax loo alifaa sideeddii waa haddaadan sideedii midna keenin waxba ma aadan qabana warqadaad madoobeyd ah, sideeddaas waxaa ugu horreeyo sheegaa la yidhi ibnuxasmi kadibna culummadu waa isku raacraaceen marka waxaana ka mida ah sideeddii baab aan hortaa laga hadlin oo macnaha aan kitaab loo keli yeelin ayaad culummadu waxay uga hadleen iyo nusuusii ku soo aroortay iyo abwaabta kala duwanaad ka soo jamciday marka ta'liif maba lahayn baabkaanu waa faa'iido weyn waxaa ka mida matni mucaqad ah inaad sharaxdo ah. ood furfurto macnihiisii waxaa ka mid ahaa taaliifkii kitaab weyn oo dawiil ah inaad soo ikhtisaarido ikhtisaar mufiida ah oo dadkua faa'idaystaan adugu ilaa sideed shaya wax loo alifay marka adoon sideeddii midna hagaaji karin waxbaan alifa waa warqad sharxid marka waladii taaliifkii sida looga digtoonaanayo nihaayatu haayadiisii meesha laga gaaraa taxdiiru kaaqadi warqad madoobayn ama warqad xardhid ay tahay falxadara digtooni ka digtoonow min alishtiqaali ku mashquulid bitasniifi wax sanifiidad ku mashquusho qabla istikmaali adawaatihi tasniifka adawaaddii u baahnaa dhammaystirankeedii ka hor wakhtimaali ahliyatika ehelnimadaada aad ehel u noqoydo tasniifka kaamil noqoshadeedii ka hor inaad ku mashquusho iska ilaali oo ka digtoonow wnuduuji wa qabla nuduuj bislaashada ka hor inaad wax alifto ka digtoonow calaa yadi ashaaqika culummadaada gacantooda aad ku bislaato waxbarashada u bislaato fa innaka adiga haddaad wax alifto adoon bislayn tusajilu waxaad ku qore bihi tasniifkaas caaran ceeb wa tubdi waxaad muujine bihi bisababi tasniif shanaaran ceeb oo isku macna ama alishtiqaalu in lagu mashquulo bitaliifi wax alifid ta'liif annaafici oo nacfi liman qofna uu ku mashquulo qaamad ay istaagtay ahliyatu ehelnimadiisu ehel u ah inuu wax alifo wastakmala dhammaystirtayna wastakmala dhammaystirtay adawaatihi taaliifka adawaadiisii wa tacadadad ayna badatay macaarifuhu qofkaas oqoonyaalkiisii wa tamarasa ku laylsamay bihi cilmiga ku laylsamay qofkaas waxaa la idhahdaa fannigaas mumaarasu u leeyahy mumaarasa awiila mumaarasadu waxay tahay ku dhex jirid wey muddo dher uu ku dhex jiray waa markaasuu la qabsaday ku laylsamay marka mumaarasu waa ku dhex jiridda marka qofku fanniga siduu ula nool yahay wax badan a ah uga baxa marka dambe wa tamarasa ku laylsamay oo wax badan ku dhex jira bihi cilmiga baxan baarid wa muraajacatan muraajacayn wa mudaalacatan daalacaso wa jardan daroorin limutawalaatihi cilmiga kutubtiisa waaweyn la dareeriyo la dul maro wa xifdan xifdin limukhtasaraatihi cilmiga mukhtasaraadkiisa la xifdiyo wastidkaaran xasuusasho limasaa'ilihi cilmiga masaa'ishiisa la xasuusto fa huwa ta'liifkaas qofkaas uu alifaa min afdali maa shayga ugu fadliga badanuu ka mid yahay oo yaquumu bihi ay u istaagaan annubalaa'u dadka sharafta leh waa jamcu nabiil waa Ah, dadka sharafta leh min alfualaa'i xaalay ka mid yihiin kuwa fadliga leh walaa tansaha halmaamin qowla alkhaiib khaiib albaqdaadi hadalkiisii ha ah halmaamin oo uu yidhi man sannafa qofkii wax sanifaa faqad jacala wuxuu yeelay caqlahu caqligiisii calaa dabaqin saxan saxankaasoo yacridu uu u bandhiga calanaasi dadka waa qof inta caqligiisii saxan ku soo shubayle war fiiriya ah, bannaanka dhimaanay Ah, marka adoon ishubin banaanka iskeen ah, ruweyd tartiibso ah, banaanka qof walba gacanta ku dhiga cadowga iyo saaxiibkaaba gacanta ku dhiga marka qof walba akrina mid wuxuu leeya qofka waa jaahil mid wuxuu leeya naxwada ka dhiman mid wuxuu leeya sarfigu ka dilanya mid wuxuu leeya mustalax xaggiisaan u baxsanayn mid wuxuu leeya xoogaa wax waa yaqaan laakiin caqligiisa naaqisa dee caqliga xataa waa laga fahma waxa weyn waa khatar wey marka adoon bislayn ha iskeeni banaanka Ah, hulkaaga ku jir markaad bislaato ka hor eh, abaqa waa weelka wax lagu cuno alima aladii yukalu fiih alaslu taasic wاlhamsuun mowqifuka mowqifka aad ka istaagaydo min wahami man qof qaladkii sabaqaka kaa hormaray culummadii kaa horreydayo waaweyneed mas'alo ay ku qaldameen haddaad aragto kitaabaad akrayda waa kuwa caddaa nin caalim kaa horreeyey mas'alo uu ku qaldamaad aragta mawqifka aad ka qaadaydo ka istaagaydo mawqifka aad ka istaagaydo maxay tahay qaladku markuu caddaado laba shay inaad iska ilaalidaa la rabaa qalad caddaaday inaad daba socoto waa qatar caalim bad sida baddii loogu tiimbado cilmigiisa oo adugu aadan meelna ka joogin inaad shareexaydo oo ilaahay muslimka ku anfacay inaad hoos u riddo sumcaddiisa iyo magaciisana waa musiibo kale maxaa la rabaa adoo xurmada caalimka ilaalinayo inaad khada a baraarujido intaasaa lagaa adoo caalimkan xurmadiisa ilaalina waa inaad khada a baraarujida khadaana marka hore hubso horta saxdii haddaad adugu aad ka jaahil noqoto ood khada u aragto waa musiibo kale ee khada horta waa inuu hubsata oo aad waxa weyn adiladeedii culummadii kaleeto oo caddaynayda masaladan saxdeedii waa inaad xaqiijida saas waa inaad xaqiijida mowqifuka mowqifka aad ka istaagaydo min wahamin man qof qaladkii sabaqaka kaa hormaray idaa dafirta markaad ku guulaysato biwahamin qalad waa halad haladkaasoo licaalimin caalim u sugnaaday falaa tafrax bihi qaladka ha ugu farxin lilxaddi ridid minhu caalimka xaggiisa aad hoos u riddo waxaad aragtay ood ku guulaysatay mas'alo caalim culummada a qaabkaas uusan sax ahayn ousan asiibin ilaa waxa wya kullu bnu aadam khadaa banu aadam dhan waa mid gafid badan marka waad ku guulaysatay waa aragtay masaladan siaan ahayn daliilkaad ku aragtay daliilka adigu kama fahmin kaligaa eh culummada muslimiintoo sida saxdaa u fahamtay ood akhriday waad ogaatay inuu ku gafay maxaad samaynaydaa waxaa mamnuuca ah inaad ugu faraxdo inaad hoos u riddo caalim hebel waxaasuu ku hadlay waa wax la yaable aad tidhaahdo walaakiin ifrax ku farax bihi guushaas aad ku guulaysatay litasxiixi اlmas'alati mas'alada inaad saxdo oo kaliya faqad in mas'aladii alla ku fahamsiiyey oo aad mas'alada saxdo qaabkaas u farax laakiin inaad caalimka hoos u rido ha ugu farxin cuthaymiin taasuu sii asna mulaaxadayna hadalkan bakar abu zayd oo ah inaad mas'alada saxdo ugu farax wuxuu leeya sideedaba caalim kaa horeeyey oo mas'ale ku khada'ay haddaad aragto maya ma farxaydid marnaba laakiin qaladka waad caddayne marka inaad faraxdo sax maaha wuxuu leeyahay cibaaradan sawaabkeedu waxay tahay idaa dafirta biwahanin licaalimin falaa tafrax bihi lilxadi minhu walaakin iltamis اlcudra lahu cudurdaar u raadi waxay tihi masaladu waa saas laakiin saas shiiquu sababta u yidhi saas inay hedaa dhici karta cudurdaan u raadi wasaxixi اlkhada'a amaa an afraxa annahu akhda'a min ajli an usaxixa alkhada fa laysa bisawaab marka bataatanba ha ku farxin caalimkaa horreeyey oo sunni ah oo mas'ale ku gafay ha ku farxin sinaba hagu farxin marka xataa cibaarada bakar abu sayda saxiid usii baahan uu leeyay cuaymiin wuxuu yidhi dakr abu zayd raximah اllah faina almunsifa qofka cadaaladda ah oo insaafka iyo cadaaladda iyo garsoorka samaynaa yakaadu wuxuu ku siganaa yejzimu inuu gooyo jasmiyo biannahu shaaniye maa min imaamin imaam ma jiro ilaa walxaal lahu imaamka aqlaadun qaladyaal ay u sugnaadeen maahane wa awhaamun qaladyaal ay u sugnaadeen laa siyama almukiriina minhum laa almukiruuna ayaa fiicneed uaymiinna waa baraarujina ah, laa siya siya bimacnaa mili maadan ka dambayda markaa waxa fiican wujuuh kalena ku bannaane in is laga dhigo oo la idhaha laa siya waxaan maal lahayn maa marka maada mawsuulka waa mawsuulkii mushtarag ahee jamaca maanta lagu ridaa maa culummadii aan maal lahayn hum ayagu almukiruuna kuwa badsadeen ahaadeen tasniifka minhum culummada xaalay ka mid culummada qaar kutub badanay alifeen qaara boqolaal alifay qaarna waxaa dhacda waa caalim laakiin hal kitaab ama laba kitaabu leeyay marka labadoodaas waxaa qada ah u dhow midka kutubta badan alifay sababtoo ah hadduu caalim yahay ta'liifkiisuna uusan badnayn aad u taxriirina laakiin hadduu kutub badan alifay kitaab walba wakti yaru ku soo saara akhdaadiisu marka waa badan kartaa ah, marka sidaas darteed laa siya waxaan wax loo dhigaa jirinoon maal lahayn maa culummadii hum ayagu almugfiruuna kuwa badsadeen ahaadeen minhum culummada xaala ka midiin ta'liifka badsaday kuwaas akhdaa in laga helo wax baciida ma aha wamaa yushaaqibu kuma buuqo bi haada oo buuq kuma kiciyo ah shaqabku waa ictiraadaad iyo in lagu soo arooriyo oo waxa weeyaan buuq lagu kiciyo wamaa yushaaqibu kuma buuqo bi haada ay bisababi اlkhada khada sababkiis khada aan uu arkay sababtiis uguma buuqo wamaa yushaqibu kuma buuqo bi haada ay bisababi hada اlkhada khada'a sababtiis wayafraxu ma farxo bihi bisababi اlkhada litanaqusi inuu caalimka nuqsaaniyo daraadeed uguma farxo ilaa mutacaalimun mid caalim iska dhigdhigaya maahane mutacaalimkaasoo yuriiddu doonaya an yuqiba zukaaman hargab inuu dadka ka daweeyo fa oo soo dirisiinaya bihi dibdigaas sababtiis judaaman juudaan ah, ra inuu juudaan faafiyo ah, ah, maxaa yeelay fiiri asaga hal mas'alo oo caalim ku simbirraxday uu rabaa inuu baraarujiyo hal mas'alo oo caalim ku firixday marka mas'aladu maadaama ay khadaa tahay waa cudur maxaa yaele dadaa ku fidmoobayo oo waxay samaynayaan masaladaas caalimkaas waa ku dayanay haddaan la baraarujin oo la tambiihin laakiin asaga wuxuu rabaa caalimkii ilaahay ummadda ku anfacay ee kumanaanka masale ummadda ku dhex faafinayey inuu cilmigiisi ummadda ka isbaaraysto intaasoo shubhu soo tuura ictiraadaadu keene waxa weyn waa tanqiisina xaddiyu ku samaynaa darajadiisu hoos uga ride culummadu aqbali maayeen marka hadalkiisa waxaan rabaa caamadu caamadu hadhow caalimkas ka faa'idaysan marka dhibkuu geystay iyo dheefta uu keenay badan dhibkuu geystaa badan isagu hal masalo baraaruji u fiirso laakiin muxuu ummadda ka hoojiyey kumanaan masalo oo caalimkan uu ummaddu ka faa'idaysanaha Ah. marka waa nin aad u atar waa nin aad u khatara saas daraaddeed maxamed ibn saalex alcuthaymiin wuxuu leeyahay xataa marka la baraarujinayo dadka lagu baraarujinayo qofka waa la fiirina nin caalim ah oo ummadda ilaahay ku anfacay oo mashhuur ah oo ummaddu ku kalsoon tahay oo la jecel yahay ma dhahaydo xataa markaad baraarujinaydo caalim hebel masaladaas saasuu yidhi waana ku qaldamayoo saas ma ahayne masaladu waa saas haba dhiimay maxaa dhehe waxaad leedahay masaladaas mas'aladaas qada waxaa ah in saas iyo saas la yidhaahdo magaciisa iska daynahu saas iyo saas in la yidhah masaladaas waa khada sawaabkuna wuxuu yahay saas iyo saas wadaliilu kada waxaad sheegayda culummadii kaaga horreeday sida u baraarujiday maraajicdiiaad sheegayda waxaad rabtaa mas'alada qaabka aad u sheegta inay sawaabkii tahay in loogu kalsoonaado oo berri qofka caalimkii kale markuu kor istaago uusan masalada wax weyn fahmi weyn masalada marka waad baraarujine waa sharxe waa caddayne maraajicdeeda adiladeeda sheege inay sawaabkii ta markaad ku qancido khalaas qofku hadhow caalimka hadduu qowlkiisa dul istaago waa fahma qowlkii la baraarujiye inuu inuu qowlkan qala dan yahana waa fahma ilaa shalad adiladii bartay caalimkiina waxba meel ugama dhicin sababtoo ah haddii wuxuu yidhi aad caalimkii dhammaan aad tidhaahdo sheekh hebel oo um-, caalim ummadda ilaahay ku anfacay aad tidhaahdo sheekh hebelan saas yidhi marka waana qaldanyo masladu waa ku qaldamaye waa gafe sawaabku waa saas marka hadday sidaas aad tidhaahdo khalaas ummaddii caalimkii ma yaqaaniin caalimku mas'aluu ku gafay inta kaleu ummadda ku anfacay ma yaqaaniin ee caalimkii wax dambe laga qaadama khalaas meeshaasaa lagu tuura marka ummaddii kayrka aad ka hoojiday aa ka badan inta yartaad ku anfacday laakiin wuxuu yidhi hadduu yahay mid yaroo koox yar meel ku haysta oo aan qadar ummadda ku dhex lahayn dhibaato male in la yidhaahdo hebelaa sidaas yidhi saxna maahane sada waa saa koox yaruu hul kula jira ummaddana waxa weyn masaa'il qaladana waa soo tuura hadda marka kaas in hebelaa sidaas yidhi la yidhahdo la baraarujiya dhib male wey marka sidaas wey qofku wuxuu marka uu tara iyo wuxuu dhibaato geysta inuu aad u kala firiyo nacam uu yidhi nacamta istidraag waa loo adeegsadaa waana saas hadda meeshaan nacam yunabahu waa la baraarujine nacamtaasoo kale waa bimcan ma istidraag yunabahu waa la baraarujina calaa khadain khada oo wahamin qalad qaladkaasoo waqaca dhacay liimaamin imaamku dhacay qaladkaasoo liimaamin imaam u sugnaaday ka sifee qaladkaasoo gumire lagu tiimbiyey fii baxri cilmihi caalimka baddiisa dhexdiisa iyo wa fadli fadligiisa khada aan marka la fiiriyo caalimkan cilmigiisa iyo fadaaishiisa wuxuu la mid noqonayaa wax yar oo bad saas loogu tuuray ah, wax yar oo saas bad loogu tuuray saasoo kalu noqona saasoo kalu noqona marka waxaan ka sifaynay khada aan ka sifaynay waxaa kaloo dhigi kartaa nacam yunabahu waa la baraarujinaa calaa khada'in qada oo wahamin qalad qaladkaasoo waqaca dhacay qaladkaasoo liimaamin imaam usugnaaday imaamka ka sifee imaamkaasoo humira lagu tiimbado ama la muquurto fii baxri cilmihi cilmigiisa baddiisa iyo wa fadli fadligiisa laakiin laa yuhiiru kicima alrahaja fitno calayhi caalimka ku kicima rahajku waa boorka algubaar wey ah, fitna loola jeeda ah, boorku inuu ku kiciyo macnaha fitno ku kiciyo caalimkii oo isku dayo inuu ka reebo ummaddii ka faa'iidaysanayda maya laakiin laa yuhiiru ku kici maa arahaja boor ku kici maa calayhi caalimka bitanaqusi nuqsaamin minhu caalimka uu nuqsaaminayo oo caalimkii inuu dadka u tuso jaahid inuu yahay maftuun inuu yahay mubtadic inuu yahay taasaa la diida bal wuxuu idhi laakiin laa yuhiiru ku kici maa arahaja fitna ku kici maa calayhi caalimka bitanaqusi nuqsaani minhu caalim oo fayaqtara bihi uu ku kadsoomo midkan oo fidnada kicinaya man qof huwa milu isagoo kalea mid kaloo iska jaahil kalaa aa ku kadsooma khalaas markaasuu caalimka cilmigiisii uu ka hoogayaoo ka qadaya caalimka cilmigiisii ayuu ka hoogayaa oo ka qadaya marka taas waa inuu aad iskaga ilaaliyo cuthaymiin wax badanuu baraarujinaya aqriya qof oo aba caqiidaة ashcariya maala ama mas'alo oo masaa'ilka ashaacirada ka mid ah cilmi ma laga qaadan karaa su-aal uhu keen uaymiin tacliim wanaagiisay ka mid tahay su-aalahaan wax u soo darxinaa kadibu sharxa oo jawaab ka jawaaba wuxuu yidhi qof mas'alo ama masaa'il ashaacira ku dhacay laakiin naasir sunno ah naasir diimeed ah lagu yaqaano xaqa inuu u nusreeyo caalim ah masaa'ilka uu caalimka ku yahay waa laga qaadanaa khadda iisana waa la baraarujina insaafna ma ahan in la yidhaahdo oo inta khadaiisainta khaddiisa la qabsado kaliya qadarkiisa la rido weliba haddii ay tahay mas'alo iyo masaa'il ee aysan ahayn qof ashcari ah in la yidhaahdo waa ashcari xataa insaaf maahanuu leey tusaalena waa u keena qofkan waa caalim mas'ale la ogyaho ashaaciru ku dhacay ama ahlulbidac kale ay leeyihiin usuusha ahlu sunnuhu waafaqsanya laakiin masaladan waa ku simbirxa ma la dhihi karu leeyahay xataa waa ashcari waa qalad in la yidhah waa ashcari waxaa la leeyahay masaladan waa ku simbirxad ilaahay uga soo gaaray yidhi kuwa caalimiinta iska dhigaya gobol ka mida ah, macnaha jaahiliin oo waxa weyan caalimiin iska dhigaa inay yidhahdeen waa waajib in la gubo kitaabka bukhaariga sharxiisa ugu qiimaha badan oo fatxulbaariga oo xaafid ibn xajar ah, waa in la gubo iyo sharxa saxiixmuslimka oo imaam nawowi labadaba in la gubo waa waajib saasay yidhahdeen waa xaqiiqo in masaa'il oo ictiqaadi ah oo khada ay ku yaaleen labada kitaabba waa xaqiiqo ah, haba u kala badnaadeene laakiin xataa labadoodu waa ashaaciro in la yidhahdaa sax maha culmmada uu tilmaamayo ishaarayana taas wey masaa'il ashaaciray ku dhaceen waa la dhihi karaa waa ashaacira labadood lama dhihi karo oo hadda waxaana tusaalayaalku ugu filan ashaaciradu marka la joogo baabuliimaan oo kaleeto waxay ka yihiin min qulaati lmurjia min qulaati ma aha murji caadiya iimaanka tasdiiqa qalbiga oo kali ah weeley iimaanka ilahay agtiisa qofka ka anfacay ibrahim bajurina waa markuu harayo ee jawharada saasuu keena matniga jawharadan ku yaalla hadal inuu iimaanku yahay tasdiiq faqad weligiis wuxuu leey qofaan laa ilaha illa afka ka dhihin oo aan cudurna qabin oon carab kala cayn qalbigana ka rumeeyey ilaa egtiisa waa muumin waana ka anfaxa laakiin annaga axkaamtii muslimka ku dareeri mayno marka maxay noqotay shahaadateynkii waa shardun liijraa'i axkaami islaam ah, axkaamtii oo qofka muslimkaa in lagu dareeriyo lagula dhaqmo ay shardi u tahay ee waxa weeyaan lisixati iimaan shardi uma aha shahaadooyinka inuu ku dhawaaqo suu fiirso halkaasuu ka baxa qowlka saxiixa inta la shaacirana weeyu soo ma jeedo marka imaam nawowina markuu sharxa muslimka marayo waxa weyan caqiidadii lagu yiqiin ahlu sunna waljamaca oo ah qowl iyo camal inuu iimaanku yahay u maray waana weyn wey manahan keligeed xadiiulaxaad oo kale inuu xujo yahay waxa masaa'il badan oo ashaaciradu aysan qabin uu ku caddaynaa kitaabkiisa marka masaa'ilka gabal sida ta'wiilaadka uu bacdu sifaat u awilay culummadu waxay dhahaan wuxuu ka soo raacay ta'wiilkaasu culummo ashaaciraha culummo u ahaayeen shiikaaguna ta'iir waa kugu leeyay hmm. si kastaba xataa ad iskaga ilaalided ta'iir badanaaba waa kugu yeelana shiikaagu marka culummo ashaacira oo culummo u aheed ta'aur uu ku ta'auray iskadaa kitaabkiisaa la gubaa kitaabkiisaa la gubaa un jahli iyo quluwi oo xadgudbay unbay tusayda marka xaafidkuna hadde waaba kasii uga sii dhow yahay xagga sunnada ugana sii oqoon badany marka taasoo kale weeye wuxuu ka digayaa sheeg taasoo kale ayuu ka digaya alaslu situun dafcu shubahaad shubahaadka inuu qofku iska difaaco laa tajcal ha ka dhigin qalbaka qalbigaaga ka sifinjati isbuunyo oo kale ama buush oo kale isbuunyadaasoo tatalaqaa la kulmaydoo qaadanayda maa yaridu calayha waxa ku soo aroora qalbigaaga isbuunyadoo kale ha ka dhigin isbuunyada haddii wasa kasta oo meel taalla saas loo qalbigaaga saasa ka dhigin laa tajcal ha ka dhigin qalbaka qalbigaaga ka sifinjati isbuunyo oo kale amase buush oo kale isbuunyadaasoo tatalaqaa la kulmaydoo aqbalayda oo qaadanaydo dhuuqayda maa yaridu calayha waxaa ku soo aroora fajtanib ka fogow ifaarata shubahi shubhooyinka la kicintooda wa iiraadaha la soo aroorintooda calaa nafsika nafsadaada aad ku soo aroorido ow kayrika ama dadka kaleo kayrka aad ku soo aroorido fa shubahu shubhooyinku khadaafatun waa kuwa dafid badan waalquluubu quluubtuna daciifatun waa mid taag daran wa akaru man dadka ugu badan oo yulqiihaa shubhooyinka tuura xamaalatu lxadabi waa kuwa xaabaqaabidda badan almubtadicata acni almubtadicata waxaan ula jeedaa bidcolayaalka fatawaqahum iska ilaali marka oo ka dhowrso qalbigaaga waa inaad aad ugu baqiisha oo aad aad u ilaashataa waa arrin aad u khatara qofka qalbigiisa inuu u bandhigo shubahaad hadii lagu yidha masiix dajaala ah soo baxayo meeshaan marayay inaad ku orodo oo tira bal waa soo dhegaysaa wuxuu sheegayo waxa weeyaan qof halaag isku bandhigaya ahlubidacana nasiibay ku wada leeyihiin shubahaadkaas dajaal waana anagii soo marnay in dajaal nabigu uu sheegay sal اlahu alay slam qof muumin isku haysta inte u tago isagoo muumin ah marka u tago uu raacay marka shubahaadka qalbigaaga waa laga cilaashadaa dadka ahlu shubahaadka ahlulbidaca ah ee lagu yaqaana shubahaadkana waa laga cararaa lamana dhegaysto mana la dhegaysto cabdullahi bn mascuud radi allaahu canhu wuxuu yidhi laa tumakin saaxiba hawa min udunayk ha makanin oo ha u dhiibin labadaada dhagood qof bidcoolaa fayaqdifa fiihimaa daa'an laa shifaa'a lahu oo uu ku tuuro markaas dhagahaagii cudur aan dawo dambe lahayn ah, cudur aan dawo dambe lahayn se uma jeedid sheekhulislaam alharawi ayaa damu lkalaam wa ahlihi juska afraad laba boqol aljuska afraad labaatan iyo afar safxada hmm. marka ku sheegay aad iskaga ilaali marka macmar ibnu raashid wuxuu yidhi daawuus ayaa meel fadhiyey markaasaa nin muctasilada ka mid ah u yimid markaasuu wuxuu bilaabay inuu hadlo daawuus labada farood uu dhagaha geliyey wiil uu dhalada meesha joogana wuxuu yidhi ey bunaya adkhil usbucayka fii udunayka maandhow labada farood dhagaha geli uu yidhi wiiluu dhalo meesha joogo dhagaha geli faraha isagina labada dhagoodu geli weliba dhaga xoog ugu qabuuye si aadan u maqlin hadalkiisa marka markaasuu macmar wuxuu yidhi yacni ana alqalba daciif wuxuu fasira daawuus wuxuu saas u yeelay qalbigu waa daciif adoo isleh adiga laguma baadiyayn karo wax yara lagugu baadiyaynayo marka bele dhegaha looma dhigto lamana dhegaysto cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani wuxuu yidhi ibraahim ibnu abi yaxya aawuha ugu yiri yuu yidhi inii ara almuctasilata cindakum kaiir muctasilada agtiinaa ku badan tahay uu yidhi ka waran markaasaa nabigu yidhi nacam wayascumuuna anaka minhu mujaamala oo diin xumaana iska ilaali ha waa nagu badan tahay adigana waxay sheegeen inaad ka tahay aan iri adiga laftirkaaga waxay leeyihin waa naga mid kuu qari maayeen markaasuu wuxuu yidhi afalaa tadkulu macii haada alxanuud xataa ukalimaka meeshan qolkan na soo geli aan kula hadle buu yidhi markaasaan idhi laa markaasuu yidhi lima markaasaan idhi yidhi liana alqalba daciif wain addiina laysa liman halab qalbigu waa daciif diintuna uma sugnaan qofkii markaas adkaada inta la doodo ha kii un adkaadaba in la raac maaha diintusideeda saas maaha waxaa dhacda qofkan shubahaad inta soo daayo waxa weeyaan sideedan ahlulbidca aad u shubha badan maxaa yaele diin saxiixa ah kama shaqeeyaan ah, marka in qofkii khaalib noqdo hala raaco diin ma diinku waxa weeyaan waa waxii ilaahay soo dejiyey kitaab iyo sunu ku dhisan yahay iyo fahamkii saxiixa ahaa ee salafku fahmeen qulubtaada marka ha u bandhigin ahlulbidaca tan kale shiika wuxuu yidhi fiiri laa tajcal ha ka dhigin qalbaka ka sifinjati isbuunyo oo kale amase buush oo kale isbuunyadaasoo tatalaqaa la kulmayda maa yaridu calayha waxaa ku soo aroora fajtanib ka fogow ihaarata shubahi shubhooyinka kicintooda wa iiraadaa la soo aroorintooda calaa nafsikaad ku soo aroorid adiga laftirkaaga ishkaalaad inaad soo aroorido oo naftaada aad ku soo aroorido iska ilaali ow hayraka ama dadka kale ow hayrika ama si aad dadka kale ku soo aroorido iska ilaali waxaa jira dad ayaga dhan quluubtoodu ay tahay mid shaki badan markii nas u arko wuxuu leeyahay sidaanu aqbali karaa sidaanu haddii la yidhahda ka waran haddii saas la yidhaahdo ka waran saasuu leeyahy marka wax agtiisa musallam noqona ama nabadgelaya ma jiro wax kasta oo uu arko uu leeyahay waxaas ka waran saxaabadu nusuustaa nabigay ka maqleen ishkaalna sooma aroori jira waad aragtay albidaca nas kasta oo soo aroora inay u hoggaansamaan ma aqbalayaan laakiin maxay aqbalayaan inay ishkaal soo arooriyaan haddii la yidhaahdo uluثu leyl اlakhiir rabbulcaalamiina soo degaa ilaa samaa'i dunya u soo degaa waxay leeyihiin caalamku uluثuleyl isku wakti uma ahan maraykan maray u tahay uluثu leyl akhiir carabta jasiirat اlcarabna waktigay u tahay afrikadan qaybo ka midana waqti kaley u tahay marka uludkee soo degaa allah xadiikaas nabiga yidhi sal la ala saxaabaduna waa ka maqleen mana aysan weydin ishkaalkaas mideeda kaleeto yafcalu maa yashaa alla wuxuu doonu samey soo maaha laa yus'alu camaa yafcal ilaahay waxa uu samey miya la weydiiya nabiga ilaaha u soo waxyooday oo yidhi waa soo degaa nabigu waxa uu sheegaya laa yantiqu can ilhawa waxyuu ku hadla soo maaha allaa u soo waxyooday ma allaad leedahay say ku dhici kartaa inaad ululeyl soo degto ayadoo ululeyadu kala duwan yihiin marka allaad haysataa marka waa jaahilnimo laa yusalu camaa yafcal marka ishkaalaadka nusuusta laguma soo arooriyo waxaa dhacda ishkaal inta isku soo aroorido inaad iska daweyn weydo naftaadana laguma soo arooriyo dadka muslimiintaana laguma soo arooriyo marka iska ilaali fa shubahu shubhooyinku khadaafatun waa mid dafid badan wاlqulubu quluubtuna daciifatun waa mid taag daran saadmadooda way ka daciifsan tahay wa akaru man dadka ugu badanoo yulqiiha shubhooyinka ridaa xamaalatulxadabi waa kuwa xaabaqaadida badan macnaha shubahaadka iyo waxyaalaha aan xujadahayn dadka aruursada weeye acni almubtadicatan ula jeedaa fatawaqam iska ilaali marka wallah subxana wa tacala aclam sal